بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wuxu uhi sheekhu raximه الlah fasl وإida wujida laqiiط بqاarcaة الطريq faslkan wuxuu kaga waramayaa sheekhu raximah ullah axkaamta uu leeyahay laqiidku laqiidkuna waxa weeyaan ilmaha meel banaana ah ama dariiqa laga helay kaasaa laqiid la ydhaha ilmaha meel lagu tuuray ee dabeetana waxa weeyaan ilmaha in la qaado iyo wixii axkaama la xidhiidhu ka warramay wa idaa wujida marka la helo laqiitun ilmo la tuuray marka la helo biqaaricati ariiqi dariiq markaasi dhexdii laga helo dariiqa waxaa meelaha qaarica waxaa meelaha dariiqu isku gooyo ayaa la dhahdaa fa akhduhu qaaditaankiisa iyo wa tarbiyatuhu tarbiyadiisa iyo wa kafaalatuhu kafaaladiisu waajibatun cala lkifaaya waa waajib kifaaya weeyaan waa fardu kifaaya wey walaa yuqaru lagu dayn maayo oo lagu sugi maayo ilmahaa yar ilaa fii yadi amiinin mid amiina gacantiisa mooyaane fain wujida haddaa la helo macahu miciisa haddaa lala helo maalun maal haddaa lala helo anfaqa calayhi lxaakimu xaakimka ayaa ka masruufi doona minhu isaga anfaqa calayhi alxaakimu minhu maalka waxa weeyaan xaakimka ka masruufi doona wain lam yuujad macahu maalun haddii miciisa ama la jirkiisa haddii aan la helin maal aan lala helin fa nafaqatuhu nafaqadiisu fii beyt ilmaali beytilmaalka ayay dhexdiisa ahaatay beytilmaalka markaas waxa weyaan laga bixinay waay horta wuxuu inooga warramay oo inoogu bilaabay laqiidka qaaditaankiisa xukunkeedu muxuu noqonaya ilmo meel lagu tuuray oo meel la dhigay oo lagaga tegay in la qaado xukunkeedu waa maxay ilmaha in la qaadaa waa waajib waana waajibun kifaaiyu fardu kifaaya weeyaan waajib cayni iyo waajib kifaaya jira soo ma ya kan waa waajib kifaaya marka yani waa fardu kifaaya weeyaan sababtuna waxa weeyi oo waajib u noqday nafta in la ilaaliyo oo halaagga laga ilaaliyo waa waajib nafta in halaag laga ilaaliyaa waa waajib wixii halaagaya waa laga ilaalinaya waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiica marka horta saasuu noqday fardu kifaaya waa marka dadka qaa dadka qaar ka mid ay qaadanayaan cid qaadaba haddaa la waayo aa meesha banaankan la dhigo oo dadku markaa ay qaadi waayaan dadkoo dhan way ku dambaabayaan dadkoo dhan way ku dambaabayan hadduu qof keliya u arko ilmaha banaanka lagaga tega la dhiga la tegay qof keliya hadduu arko oo cid kale aanay ogaanin qofka waajib cayniyaba ku noqonaysa inu qaado halkaa halka waxaan ku dhiganay ama sheekhu inagu sheegay xukunkii qofku markuu qaado haddaba waxa kale ee waajiba inuu markhaati u sameeyo ilmaha inuu helay inuu markhaati u yeelo haddii kale waxaa dhici karta inuu iska sheegtaba markuu weynaado oo yidhaahdo anigaa dhalayba baa dhici karta marka inuu markhaati u sameeya waajib weya berigii horena waxaa dhici jirtay ba dee addooma jir jirayo waxaa dhici karta iyadana inuu addoonba ka dhigto yidhahdo waa addoonkaygii weeyaan siaynu waxaasoo dhan bu dhicin inuu markhaati sameeyaa waa waajib bay ku tahy ayb wuxu uhi sheekhu wa idaa wujida marka la helo laqiitun ilmo laqiita marka la helo la tuuray biqaaricati ariiqi ariiq naarkaasi laga helo fa akhduhu qaaditaankiisa iyo wa tarbiyatuhu tarbiyadiisa iyo wa kafaalatuhu kafaaladiisu in la tarbiyadeeyo oo la kafaalo qaado waajibatun cala alkifaaya waa waajib kifaaiya oo haddii dadka qaar kamid ku qumaan ay la yimaadaan dadkii kale ka dhacay walaa yuqaru lagu dayn maayo ilaa fii yadi amiinin mid amiina gacantiisa mooyaane mid amiina ma lagu daynaya mid kale lagu dayn maayo amiin waxa uu noqonayaa qof muslim ah qof muslim rag iyo dumarku danaba ha ahaa waa muslim maxaa ku baxay ya oo xor ah maxaa ku baxay ya addoonkii oo caadila haddaa haddii la helo oo ama faasiq iyo waxa aan ahay marka waa inuu qof gaala lagu dayn maayo qof gaala loo dhiibi maayo hadduu qaadana loo dayn maayo waa laga soo qaaday sidaa daraaddeed ama halkaas waxaynu ka ogaaneynaa ilmaha laga helay dhulka muslimiinta waa muslim waa muslim weyaan islaanimo la xukumay ilmaha islaamnimadi maxayn ilmuhu yaray islaamnimada waxa lagu xukumaa labadiisa waalid markay muslimiin yihiin ama labadiisa waalid mid muslim markuu yahay islaamnima loo xukumay dhul muslim haddaa laga helo ama dad muslimiin ay degan yihiinna haddaa laga helo ayadana islaamnimo loo xukumay marka ilmaha nin gaale haddii uu qaado loo deyn maayo waa waa laga qaaday marka walaa yuqaru fi yadi amiin saasay noqonaysa fain wujida macahu maalun hadba halkan wuxuu kaga waramaya ilmahaa la helay masaariiftiisi xagee laga masruufay muxuu u baahan yahy wuxuu cuno waxuu cabo waxa uu xidho hoygii hugii buu u baahan yahay masaariifta uu u baahan yahay yaa bixinaya waxaa loo qaybinaya laba suu sheekhu inagu qeybiy in maal lala helay oo ilmaha yar markii meeshii la dhigayay maalna la magaas lala dhigay ama barkima looga dhigay ama furaashba looga dhigay ama loo hoosgeliyey deeta markii la qaaday de lacagtaana lagaga helay iyo inaan waxba wadanba hadduu wax wato maal hadduu wato maalkaa isaga hale xaakimkaana ka nafaqeynaya xaakimka maalin walba inta laga siinayo ee masaariiftaa ah isagaa bixinay maalkaasun ka bixinaya soo sax ma waay maxaa haday inaan maal lala helin soo ma haddii maal aan lala helin baytulmaal ka bixinaya baytulmaalka okay waa meesha maalka muslimiinta dowladda ku ururiso haddii zakadii soo ururiso haddii kharaajkii soo ururiso jizyadii wixii lamidka ahaa marka lasoo ururiyo waxyaabaha marka lasoo ururiyo halka lagu ilaaliyo ee la dhigo ee haddana waxa weeyaan masaalixda muslimiinta lagu bixiyo ya ayaa baytumaal la dhahaa marka baytumaalku masaalixda arrimaha dadka muslimiinta ah ayuu u yaallaa kanna waa ka mid marka xaq buu ku leeyay marka baytumaalka laga masuulfay hadduuna baytumaal jirin ka war baytulmaal hadduuna jirin ama dowladdu eh, meel eh, marka masaalixda xabaha lagu ururiyo laga siiya haddayna jirin sida waktiyadan dambe oo kale dadka muslimiinta ah ee ilmaha yar xaaladiisa og ama gacantaba ku haya ayay waajib ku tahay inay masruufaan sababtoo ah haddii wab w cunay wuxuu cabana sii waadi u dhimanaya in naftii la badbaadiye la ilaaliyana waa waajib qaalabadaas inoogu sheegaya fa idaa wujida macahu maalun marka la jirkiisa maal lala helo anfaqa calayhi lxaakimu xaakimka ayaa ku nafaqayn doona minhu maalkii ka nafaqayn doona wain lam yuujad macahu la jirkiisa haddaan lala helin maalun maal haddaan la helin fa masruufkiisu fii beyt lmaali beytlmaalka ayuu ayuu ahaaday beytulmaalka markaasi laga bixinaya fii beyt lmaali beytlmaalka ayuu ahaaday oo laga bixin doono halkaa laqiidkii noogu dhami faslun wlwadiicatu amaanatu alwadiica halkan wuxuu kaga warramaya wadiicada iyo axkaamteeda wadiicadu waa inagu af soomaali ahaan ama dadkeenu waxay u yaqaanaan ammaano qof baa qof alaab ama lacag ama shay ayuu u dhiibaya waana kaga tegaya wadiicaduna sideedaba waa waa tark luqatan waa katigitaanka oo qof baa qof kale xoolihiisii maalkiisii ayuu u dhiibayaa waana kaga tegaya wuxuuna ugu dhiibayaa si ugu ilaaliyo ilaalon buu ugu dhiibaya wax kale uguma dhiibay shaygaa ii sii hayo oo ii ilaali hadhow markuu yimaada markuu yimaadana waa uu siin doonaa wa ka qaadanaya wadiicadu waa taas ma fahamta adugu adiga a waa maxay wadiicadu ya waay haye si wad si wad ya inuu qofka kale inuu u amaaneeyo kaga tago yani u kaga tegaya u dhibaya soo ma gadaal markuu sin markuu u yimaado loosinaya wadiicadu waa taas maxaynu naqa maxaa loo yaqaana ya amaano soo ma amaano qof loo dhibeeyay taas wey haddaba wuxu uhi sheekhu walwadiicatu wadiicadu amaanatu waa amaano wey bimacnaa amaano muxuu kala jeedaa qofka loo dhiibay gacantiisa amaanay ku tay maxayn ka fahmayna marka halkaa tafadal ya a ah. markuu yihi gacantiisaasi waa ammaano wey maxaan ka fahmaynaa sheekh ka sho ha waa ammaano sanad waaba ammaana wayna dhabe tafadal haye ya haye dabeetana ya ha ah. ya horta istaag istaag dadka halka maqlaana haye haye halkan wuxuu nagu yihi sheekhu walwadiicatu amaanatun amaanadan waxay nidhi qofka gacantiisa ku jirta waxay ku tahay amaano maxaa laga fahmayaa su-aashu waa intaas kor u shaygii hadduu gacantiisa ku baaba-o in aanu magdhabayn ilaa isagoo tacadi ama tafriid sameeya mooyaan waa sax intaas weyaan saas la soconaysa mar kastoo lagu hahdo qofkaasi waa amiin haddaa lagu dhahdo waa intaas waayo amaano haddaa lagu dhahdana waa sidaas saasaad uhaysanaysa meel kastuu kaaga soo horbaxo saasun dhe laakin de qaabka tacadiga iyo waxaas iyo tafriidka iyo iyadu suwar bay yeelanaysaa ya iminka maalan nin baad telefoonkaysii ku dhiibtay wuxuu ku yihi halka haydhig telefoonkii unbaad halka miiska saartay adoo mushquulsanba miiskii laga dulqaatay qofkii ma mag dhabayo mase ma mag dhabayo yuu mag dhabayo mase ma mag dhabayo ma mag dhabayo waay miyuu ilaaliye miyuu ilaalin dee ilan waxaa loogu dhibay inuu ilaaliyo soo ma waxay ahayd inuu meel aan laga qaadan karaynin inuu dhigo miiskiibuu kaga dul tegayba wuu dayacay marka soo ma aragti uu maqdhabay maqdhaba laga dul nin baa lacag loo dhiibay wuxuu ku lacagtaa yahay lacagtii buu qaado qasnadii ku riday qasnadii markuu ku riday ayuu tuug wuu qaatay ba maqdhabay mase maqdhabayo waayo wuu ilaaliyey meeshii lacagtaa lagu ilaalinayay buu geliyey soo nin baa shandad dhar u dhiibtay shandadii dharka dhar dhar buu sitay shandad buu ku sitay wuxuu shandadaa isii hay soo noqonaya isii hay isna waa qaaday dabeetana wuxuu dhigay xeradii geela ayuus ayuu sii dhex dhigay ya xeradii geela ayuu dhigay nin baa yimid xeradii geela ku dhex arkay uu qaato la tegi haye ma magdhamayso magdhamay umagdhaway waayo muu ilaalinin halkan laguma ilaaliyo dharka wuu ka gaabiyey ilaalintiibu ka gaabiy marka waxay noqonaysa inu magadhaw waxaa kalena uu ka qiyaas qaado waay awr baa loo dhiibtay awrkiibu guriga hortiisa duleedkiibu ku xidhay habeenkii waraabi mid cunay haye magdhawaya ya ma garhaway xeradaa lagu ilaaliyaa kuma ilaalin xirzu milihi xirzul miliga shay kasta waxa lagu ilaaliyo yaa laga rabaa inuu ku ilaaliyo marka waa saas wlwadiicatu wadiicadu amaanatun amaano wayustaxabu waxaa la sunneeyey qabuuluhaa aqbalitaankeeda ayaa la sunneeyey liman cid baana loo sunneeyey qaama bilamaanati fiihaa amaanada marka waxa weyaan wadiicada ku qumay oo la imanaya oo naftiisana ku kalsoon ilaalinteeda ayaa loo sumeeyey walaa yadmanu mag dhabi maayo ilaa bitacaddii inuu xadgudub sameeye mooyaane tafriidkuna waa la mid wa qowlu lmuudaci ka markaasi ammaanada loo dhiibay hadalkiisu maqbuulun waa mid la aqbalayo weeyi fii raddihaa celinteeda markaasi mid la aqbalayo weeyi cala almuudici kii muudicaha ah markaasi ugu celiyey almudac waa ka loo dhigta alaabta almudic ismu faacil waa kii dhiiba weeye isaguna ay alaabta qofka u dhiiba weeye waxaa laga yaabaa nusaka qaar kamid in idin qorayaan wa qowl lwadiic alwadiic ina qaarkiin qaarkood ina qoraan ba dhici karta marka wadiic iyo muudac waa isla mid weeyaan haddaba su-aasha halka inaga soo baxaysa waxa weeye caqdiga wadiicadu arkaantiisi mise noqonaysa yaa sheegay fadl haye ka alaabta dhiibaya iyo ka loo dhiibaya iyo alaabta la dhiibaya saddexdaas siiqad uda raacaysa sax wey waa caqdigii waxba ku darsa adu ada gacanta taagma waay halka hore walwadiicatu amaanatun iyadoo waynu aragna iyo waxaa loogala jeedo soo ma ma dhaafna sun ku celiy walwadiicatu hay adiga sheekh sheekh ah. alwadiicatu amaanatun taas maxay tahay amaanadaas a ah alwadiicatu amaanatun ay ha qofki loo amaan sax yani qofkii loo dhiibay gacantiisa ammaano wey wayad amaano wey waay wayustaxabu waxaa la suneeyey qabuuluhaa aqbalitaankeeda ayaa la suneeyey liman cid baa loo suneeyey qaama bilamaanati fiiha amaanadii shaygaasi amaanada ilaalinteedii ku qumaya ayaa loo suneeyey inuu Eh, markaa waa inuu inuu aqbalo loori qofka loo dhibay waa qof naftiisa ku kalsoon weyaan oo amaanadaasi aan dayacaynin aan isticmaalaynin ya aan isticmaalaynin hadduu markaa uu amaanadii loo dhibo uu isticmaalo amaanadii loo dhiibo hadduu isticmaalo oo deetna shayga uu baabo uu magdhabay inaan wuxuu samey tacadi buu sameeyey shayga marka amaanahaan loogu dhiibay inuu isticmaalo looguma dhiibin hay baa lagu yidhi laakiin qofka hadduu udhiibo ku ha waa isticmaali kartaa iyadoo baab gaara wey waa baab gaara ayib cid kale ma u dhiibi karaa maya cid kalena ma dhiibi karo cid kalena uma dhiibi karo wuxuu u dhiibi karaa wuxuu ku bixin karaa uun idanka qofkii u dhiibay oo yidhaahda u ogolaada bimacna oo yidhaahda adigu ilaali iyo ciddii aada ku kalsoon tahay u dhiibi karta markaa isaguna ciddi ku kalsoon u dhiibi kara laakiin hadduu isagu keliya u dhiibay cid kale aanu marka waxa weeyaan eh, aanu sheegin cid kale uma dhiibi karo si kale inu dhigana in cid kale uu dhiibo waxaynu qaybinaynaa saddex baynu ka dhigana marka la eego qofka amaanada dhiibaya ya eh, qofkan ammaanada u dhiibanaya hadalkiisa marka laga saddex bay noqon doontaa in uu u ogolaado inuu cid kale u dhiibo iyo in u ogolaan waayo labadaas iska so horjeedaan soo ma ka saddexna muxuu noqonaya labadaa midna ma sheegay wuu dhiibayaa u iyo hay buu odhanaya hadduu uu caddeeyo inuu cid kale u dhiibi karo way caddi taasi isaguna wuu hayni cid kalena u dhisi dhiibi kara hadduu diido oo uu yidhaahdo adiga mooyaane cid kale ha u dhiibina ayadna duu cadeeyeyba inaan cid kale loo dhiibin maxaa soo haay inuu labad midna aanu sheegin uu dhiibin hay unbu ku yiri asalku waxa wey inaanu cidna u dhiibin waayo isagu ku kalsoonaaday isaguu raalli ka noqday dadka kale raalli kamuu noqonin sidaa awgeed isaga mooyaane cid kale hayn mayso marka cidna u dhiibi maayo waqtiyada qaarkan waxa dhacda ninka marka loo dhiibo inuu zawjadiisa isna usii dhiibo lacag baa loo dhiibaya ama alaab baa loo dhiibayaa wuu soo qaaday gabadhi bu odhanaya bal meel dhig waa ammaanaya gabadhi meeldhigaysa hadduu imika qofki lu dhibay soo maarti waliba zawjadiisii wayaan oo ya cid kaleba maahaba ahaba hadday baab adugu maga waayo isagaa loo ogolaaday dee zawjada looma ogolaa way way wuu isticaanaysan karaa u kaalmaysan karaa laakiin uma dhiibi karo hadday shaygii la waayo ama saa u ku hallaabo maqdho baa laga doonaya waa isagaa loo dhiiba dee lama odhan u udhibi lama odhan waa waadka somaalkaas waay waxa kale halkan soo gasha kolley masalo insha allah meel kutubta dambe waa lagu arki doonaaye mar haddaynu nidhi qofku amaanada loo dhibay isticmaali maayo hadda loo ogolaado u isticmaali kara faa-idada kasoo baxdana uu yeelan kara u qaadanay haddii aan loo ogolaanin inuu isticmaalo hadduu ku babaado magdhabaya haddii faaida soo saartana isagu yeelan maayo faaidada soo baxda waxaa yeelanaya qofkii alaabtan loo dhiibay iska lahaa ayaa yeelanaya waay marka waxaa kasoo baxda halka waxa idhaahdo alwadaa'ic albankiya bangiga marka loo dhiibanayo lacagta markaad bangiga dhigis bangiga mawadaas horta waa wadiica weyaan bangiga waa ammaan ahaan baad ugu dhiibtay inuu ku ilaaliyo isna meel ku dhigaya uu ku ilaalinaya laakiin hadda hamoodin inuu qasnada kugu ridiy kugu quf intu ku qoro inuu qasnada kugu qufulay maya lacagtu qaadana ku shaqaysanay bangiyada maxaad haysatiin in la wada furtay dadku lacagta geynayaan adiga kaa faa'iidayaan lacagtaadan aad u dhiibatay ka shaqaysinayaan way ku shaqaynayaan faa'iidadiina way qaadanayaan hadhow markuu timaado lacagtaysi taran way kusiinayaan inta unbu kusiinayaan intii unbu kusiinayaan lacagtiina way kaa qaateen way ku shaqaysteen waana macruuf oo markaad dhiginaysid bangigani lacagtan aad dhigaysid inuun meel ku dhigin ku shaqayn waa macruuf wey marka almacruufu curfan kalmashruui shardan way banaanta marka bangiga lacagta intuu qaato lacagti inta loo dhiibay u qaado inuu ku shaqaysta way banaanta waayo adigu markii u dhiibaysa waad ogolay waad ogoshay ila meel ku dhigi maayo waa la wad taasi marka waad og tahay inaad marka dhiganaysid inuuna meel kugu dayn inuu ku shaqaysanayo marka iyadu way way waxay noqonaysaa waa waa ogolaanshay noqonaysaa iyada marka wuxu uhi sheekhu raximah llah walaa yadmanu ma ma ila bitacaddi marka diyuda amaani noqoto soo maarti wa qowlu lmuudaci muudaci waa kee marka daalka la dhabo waa kii loo dheediyey wadiicuna waa lamid maqbulun fi raddiha celinteeda mid la aqbalayo hadalkiisa weeyaan hadalkiisu waa maqbulun mid la aqbalayo wey fii raddihaa amaanadii celinteeda uu celiyey cala almuudici kii ammaanada u dhiibtay masalada waxaa wey haddaa la isku khilaafo oo labadiina isku khilaafaan waan kugu soo celiyey waxaad ii dhiibtay iyomayana imaad soo celinin waa isku qabtay wax bayinin ma jirto hadalkiis kuma hadalkiisa la qaadanaya waxaa hadalkiisa la qaadanayaa kii amaanada loo dhiibtay in amiin bu ahaa isagu in amiino loo dhiibay bu ahaa inuu ilaaliyo yaa loogu dhiibay marka maadaamuu uu yahay hadalkiisaa la qaadanayaa laakiin dhaar buu raacinaya muxuu raacinaya ya dhaar buu raacinaya hadalka wadiica ama muudaca ayaa la qaadanaya ayib halkaa marka waxaad tidhahdaa shay kasta oo amaano ah ama gacan kasta oo yado ammaano ah qofkaa gaant gacantiisa oo yado ammaanayta celinta wixii celin ah haddaa la isku khilaafo qowlka amiinka ayaa la qaadanaya biyamiinihi qowlka amiinka ayaa la qaadanaya biyamiinihi dhaartiisa halkanaa ka mid a waxaa kale ka mid a wakiilka nin baa nin wakiishay waxbuu u wakiishay wixii buu u qabtay waa la wixii buu u celiyey waa lasku qabtay markaa waad soo celisay miya maan soo celiy ninkii wakiilka ahaa wuxuu kuu soo celiyey ninkii wakiishayna wuxuu leeyay imaad soo celinin ninka wakiilkaa waa amiin hadal mar haddana bayina jirin caddan haddana jirin hadalkiisaa la qaadanaya biyamiinihi hadalkiisaa la qaadanaya hadda soo maarti ya shay kasta oo qof kasta gacantiisu ay tahay yadu amaana haddaa laisku qabsado fi celinta haddaa laisku qabsado hadalkiisaa la qaadanayaa biyamiinihi ku dhaaranaya laba masala laga soo reebay raahinka ma unta murtahinka cafwan murtahinka iyo mustajirka labadaas ninka murtahinka gacantiisa waa yadu amaana san hore soo marnay ninka raahinka loo dhiibtay gacantiisu maxay ahayd yadu amaana haddii ku babaado shaygii uu hayay rahanka uu haystay ma maga dhabayo isagoo tacaddi tafriid sameeya mooyaane haddaba waxa lasku qabsaday celintii ninkii murtayinka wuxuu leeyay ninkii rahanka waan kuu soo celiyay isna wuxuu leeyay maad soo celina lama aqbalayo isaga laga aqbali maayo ilaa dhaar lagu aqbali mayo qawlkiisa la qaadan maayo bayina laga doonaya sababtoo ah waxa uu shaygan u qaatay lixadi nafsihi xad naftiisa ah dheef naftiisa ah oo dee xoolo isagu leeyba ku ilaashanay shaygii marka loo dhiibay ammaan looguma dhiibin ee rahanka marka loo dhiibay ya dayn ka maqnayd buu ku ilaashanay u cuslaa haddii kusoo noqon weydo tanba qaado markaasaa ku nafci naftiisa nafci naftiisa ku jirta soo ma halkaa waxaan ka qaadanaa markaa shay kasta qolada yado ammaanaha aynu sheeginaya oo qofku uu hayo xadu nafsihi radinta la aqbali maayo ila bibayinati qowlkiisa lama qaadanayo waa sida murtahinka iyo mustajirka oo kale laakiin ka aan isagu shaygii aanu qaadin dheef naftiisa iyo wax nafciyo naftiisa soo gelaya aana jirin aanu qaadin waxaa la qaadanayaa maxay isaga hadalkiisa la qaadan biyamiinihi iminka ninkan oo kale marka amaanada loo dhiibtay marka amaanada qofkii loo dhiibay la hay ee shaygu kaa qofkuu ka qaaday ee meel uu dhigay ilaalintaa uu ilaalinaya isagama nafci baa ka soo gelaya ya wax nafci kama soo gelay wakiilkii baa lamida isaguna qofkii wakiilkaasna waa lamid wahal wajar kuwa kale lagu qiyaas qaado faa qaada insha allah wa calayhi qofkii wadiica ahaa ama amaanada loo dhiibtay waxa waajib ku ah an yaxfadahaa amaanadii inuu ilaaliyo fii xirzi milihaa iyada oo kale waxaa lagu ilaliya inuu ku ilaaliyo shay kasta waxba lagu ilaliya soma ya waxaa lagu ilaalinayo ku ilaalin doono waidaa tuuliba bihaa marka amaanadii wadiicadii markaa laga dalbado oo la yidhahdo nasii falam yukhrijhaa aanu soo bixinin inu qofka u dhiibin maca alqudrati calayhaa isagoo welibana karaya iyadoo lala qabo awood iyo qudro uu leeyahay inuu shaygaa u bixiyo aanu cayn kaa samaynin xataa talafat xataa talifat ilaa ay baaba'day day damina waa magdhabay waxay ahayd markii laga dalbaday linasi inuu sii had inuu ka ceshada maahayn hadduu ka celiyo oo markii laga dalbaday ee la yidhi nasi uu siin waayo mar dambe u yidhahdo kaalay oo markii dambe kaala yidhina shayga u baaba-o u maga dhabay waayo wuxuu sameeyey tafriid buu sameeyey tafriid buu sameeyey kitaabu alfaraaidi walwasaaya alfaraaid jamcu fariida fariidadana waxa weeyaan waa nasiib muqadar waa nasiib sharcigu uu u qadaray waxa weyaan dadka dhaxalka qaadanaya dhaxlayaasha wasiyaduna wasaayana waa jamcu wasiyati waa tabarucu bimaalin atabaru atabaruc bimaalin mudaafin lima bacda almowt waxa weeye qofku inuu ku tabaruco xoolo bacda almowt geerida dabadeed marka wasiyadu waa bacd almowt waa tabaruc bacd almowt waa tabaruc geeray dabeed ahaa hadduu ku tabaruco fii xaali alxayaat isaga oo nool wasiya lama yidhahdo sadaqaa sadaqa la odhan doonaa ama waq ama waxaa la odhan doonaa waqaf oo kale iyo waxbaa lamidka wasiyadu laakiin oo markuu dhintaa la fulinaya wuxuu leeyahy marka dhinto hebel intaa hala siiyo hebel intaa hala siiyo marka dhinto beerteedu waa waqaf markan dhinto kutubta aan leeyahay maktabadaydaasi waa waqaf meeliblaayaha la geeyo ama masjid hibil ha la geeyo oo masaajidkaasaan ku waqfiyey bu ohanay marka ma goorma la fulinaya goorma la fulinaya markuu dhinto baa la fulinaya bacda almowt wasiyada waa taas buu inaga warrami doonaa kitaabkeenu waa mukhtasar aada buu gaaban yahay wuu inoo soo ururinayaa labada masalaba abwaabta o dhan de waa wada laakiin inta markaan xifdino ka kitaabka ku xiga intaa aynu imka halkan ku dhiganay ziyaada un weeyaan kitabka halkan kuxiga ka weyni ya inta halka aynu ku dhigan unbu kuu ziyaadinaya ama tafaasiil kugu sameynaya kaa ka kasii weynina kaa inta uu kugu shee kugu sheegay unbu ku ziya unbu ziyaado ku daraya tafaasiilna ku daraya hadda soo maarati marka maxaa la doonaya haye maxaa la doonaya horta kan in si fican loo xifdiyo kan si fican loo xifdiday intan adoo hayun bad ziyaado ku darsanaysaa waa saas laakiin kan haddaanad xifdiyin oo aanad itqaanin oo aanad sugin oo aanad fahmin ka kala sod fahmaysa marka ma fahmi karaysa marka wuxuu u bahan kitaab kasta oo aada dhiganaysa inaad horta ku dadaashi xifdigiisa fahankiisa itqaankiisa waa inaad fahantaa deetana aada sugtaa xifdda ka kuxiga marka saas ku noqonay uu ku wanaagsananay haddii kale waad meel dhowon baad ku maaraysanaysaa ya taa aad iyo aad lagu baraarugsanaado aad iyo aad lagu baraarugsanaa wuxu sheekhu raximah llah marka uu iska jilicsina dul intan eh, hore wax maaratay eh, tafaasiil fara badan gelimayn kuwa ka dambeeynu insha allahu si fiican ugu arki doono walwaarisuuna kuwa wax dhaxla min arijaali xaalo ragga ay ka mid yihiin casharatu toban weyn albnu albnu inanka wabnu libni inanka inankiisa wain safala habaddaa dego wlab aabbaha waljaddu awooga wa in calaa haba sareeyo walahu walaalka wabnu lakhi walaalka inankiisa wa in taraakhaa haba fogaado waalcamu adeerka wabnu lcammi in adeerka wain tabaacada haba fogaadaba in adeerka wazawju zawjka walmawlaa iyo mawlihii almuctiqu wax xoreeyey wlwaarihaatu kuwa wax dhaxlaya min annisaai xaaladdu markay ka mid yihiin sabcun toddobo wey albintu inanta wa bintu libni iyo inanta inanka inantiisa iyo walummu hooyada wاljadatu iyo ayeyda wاlأkhtu iyo walaasha wالزawjatu iyo zawjada wاlmawlaatu اlmuctiqatu iyo gabadhii wax horeysay ee mawlaad ahayd halka wuxuu nagu sheegay horta yaa ragga wax ka dhexla qaraabada ninkii qaraabadiisa dhexlaysa soo dadkii wax dhexlay bu inoo sheegay marka raggii toban buu inooga dhigay hadaa la badiyayna waa shan iyo toban dumarkiina waa toddoba haddaa la badiyayna waa toban waay marka intaasa dhaxalka ka qaadata furuuda muqadarkee la siinaya mid kasta la siinayana isaga inoo sheegi doona sheekhu alfuruud almadkuuratu fi kitaabi illaahi halkaas inoogu sheegi qof kasta dadkan nasiib muqadara buu leeyay oo sharcigu u yaalay wuxuu yihi marka walwaarisuuna kuwa wax dhexlayo min rijaali walwaarisuuna ku wax dhaxla dhaxalka qaadanaya min arijaali xaalo ragg ay ka mid yihiin casharatu tabawey alibnu inanka yuu dhexlaya marka aabihi wabnu libni inanka inankiisa isna yuu dhexlaya ya awowgii inanku dhalay inankuu sii dhalay marka awoguu yahay u dhalay oo isdhelaya wa in muxuu kala jira wuxuu kala jeedaa so odhan inanku dhalay inanku inanku sii dhalay muxuu yahay inanku awowga u yahay kuu sii dhalay muxuu sii ya awow labaad kuu awowga labaad u yahay kuu sii dhalay haddaa la gaadha sooma haddaa la gaadhaba qof intaa gaadhaa wuu yari waladkii uu ahaa waladkii uu ahaa awoga saddexaad u noqonay dadka gaadha way yaryihiin waa la gaari karaa lakin way yaryihin ya adduunyada gebigeeda wax yaro community kutusanaysa kaad dhashay kuu dhalay waa la arkaa kuu sii dhalay waa la arki karaa laakiin waa naadir yarta ka afraad hadalkeeda badda soo maha ama ka shanaadi hadalkeeda badda wlabu aabbaha yuu dhexlaya isaguna ya inankiisa wljaddu awoga inanku awogaha u dhexaysa wain cala haba sarreeya haba sar maa logula jeedaa aabbaha samaynan aabbaha muxuu yahay awogii awoga aabihii waa awogii labaad awoga labaad aabihii wal akhu walaalka haddaba aku saddex juu ka yimaadaa imise juu ka imanaya alakh ashaqiiq iyo alah liab iyo alakh lium intaas wey walaal shaqiiqa shaqiiqa waa kee xagga aaba xagga hooye wey labadaas xaggaasi ka walaalaya liabkuna xagga aabo keliya liumkuna xagga hooyo keliya halkaana saddexdaas kaga soo baxay wabnu lakh iyo walaalka inankiisa mxuusg ya adeerbuyi soo maa marka waa ibn lakh ashaqiiq abaweynka marka iyo ibn lakh liab wain taraakhaa haba fogaado dee walaalkii inan ku dhalay adeerku ahaa ku adeerku ahaa ku sii dhalay saama walcamu iyo adeerka adeer ku dhelaya marka ya adeer ku dhelaya inanku adeer ku ahaa de dhalay soo ma camkuna waa laba isagu laba juu ka yimaada waa alcam ashaqiiq abaweynka iyo alcam liab muxuu noqonaya aabbaha walaalkii xagga hooye xagga aabba ka walaalayihin ama waxay ka walaalayihin xagga aabo oo keliya waa alcam liab wey isagu wabnu lcam iyo inadeerkii wain tabaacad isna haba fogaadiba adeerkaa inan ku dhalay inankaas ku dhalay ama adeerkaagii labaad inanku dhalay isdha saasay noqonaysa wazawju iyo zawjka zawjku udhexlaya zawjadiisi walmawlaa almuctiqu marka casabada la waayo waa wixii casa marka laga waayo meesha waxaa qofkii wax xoreeyey ya <coughs> iyo waxaa mawla la dhahdaa <coughs> kawa xoreeyey isaguna ku xoreeyey u dhalay halka maxayn ku haynaa raggii soo ma walwaarihaatu ko wax dhexlaya oo min annisaai dumarka ah ama min annisaai xaala dumarkay ka yihiin sabcun toddoba wey <coughs> toddobada maxay noqonaya albintu waa inanti yaa dhalay ya maydkaa dhalay inantiisii wey soo wa bint libni muxuu yahay adiga adiga haye ka jawaab muxuu yahay ya ya bint libni muxuu yahay aw ya awlade aw aw wlummu iyo hooyadii iyo dhexlaysa waladkeedii waladkeedii raggii dumarku danaba ahaad waladkeedi dhexlaysa aabbuhuna da welidkiisu dhexlaya ragga dumarku doona ha ahaada waljadatu ayaydi ya marka waa ayaydi hooyo iyo ayaydi aabbo labadaba labaduu soo gelay wluktu iyo walaashi walaashu sidii walaalka saddex jihey ka imanaysa iyaduna walaal ukhto shaqiiqa oo labada dhinacba ukhto liabo xagga aabbaho keliya iyo ukhto uma ah xagga hooyo keliya wاzawjatu iyo zawjadii iyo dhexas ayaduna zawjkeedii wاlmawlaatu اlmuctiqatu iyo gabadhii wax horeysay ay mawlaha ahayd kay xoreysay ba dhexlaysay markaa waman laa yasqutu bixaalin waman qofkii laa yasqutu aan dhacaynin bixaalin sinaba aan u dhacaynin khamsun shan weeyaan azawjaani laba zawj walabawaani iyo labada aabo walad sulbi iyo walad sulbi ragga dumarku danaba ahaade waladu sulbigu waa meydku qofku ilmuhu dhalay weyaan inantu dhalay ama inanku dhalay wey alibn ama albint weyaan waman laa yasqutu bixaalin wuxuu igala jeedaa dadka aan la xijaabayn xijaabka waxaa loo qaybaa laba xujbu xirmaan iyo xujbu nuqsaan in qofka la xijaabo oo aanu qofkaas waxba yeelanaynba maaragtay waa waxba heli waxbaba heliba maayo dadba ka horeeyo xeeay waa aabbahoo kale walaaladuu xijaaba nin baa dhintay wuxuu ka tegay inankiisii iyo aabihii iyo hooyadii ayuu ka tegay iyo walaaladii walaaladu mesha sooma gelbi maayaanba mar hadduu inankii inan u dhalin inu mesha u joogo aabbana waa joogaaba mar hadduu inan uu joogo casabadu xooliba wada qaadanaya ama aabba keliya haduu yahayna na wada qaadanaya walaaluhu aabaha waxba lama dhexlaa inan inan keliyu ka tegay inan inan keliya way qaybsanayan lidakri mil xadi unhaynba way qaybsanayan lidakari walaaladu waxba soo geliba maayaan inankaayo inanta haddii hooyadood la jirto hooyadooda waa la siin doonaa iyo ayadood kuwaas laakiin haddii ma garanaysaa labadooda keliya ay yihiin xoolaho dhan bay qaadanayaan walaalada waxba qaadanba maayaan way dhacayaan kaa waxay xadaa waa xajmigaasi muxuuna idhahdaa xirmaan baa dhahdaa waa kii xarimaya nusqaanta uu nusqaamiyo oo suu nusqaaminaya hooyada oo kale ulu qaadataa wayn arki doonaa insha allah ayaa sudus waktiyada qaar qaadanaysa saddex meelood meel ahaan qaadanaysa iyo waxay qaadanaysaa lix meeloodoo meel ahaan bay qaadanaysa kaba wanaagsan inay saddex meeloodoo meel ahaan qaadato iyo inay lix meeloodoo meel ahaan qaato kaba fiican saddex meelood meel ahaan bada wanaagsan u badanta soo ma waa la nusqaamiyey haddaba dadka ka warramay waa man laa yasqud baxaar waa kuwa la xijaabayo xijaabkoodu xijb xirmaanku yahay waman laa yasqudu bixaalin aan la xijaabayninba aan cid ridaysa ayna jirin khamsatun shan weeye azawjaani labada zawj labada zawj ku adiga sheekhow adiga ku labada zawj azawjaani ya ma dhacayaan ma dhacayaan miya way dhacayaan xagii tegeen maynaan ma ma dhacayaan maynaan maxaa loo jeedaa dhaxalka kama kama kama maqnaanayaanba zawjku zawjadiisa waa dhaxlaya zawjada zawjkeeda waa dhaxlaysa marnaba ka maqnaan maayo wal abawaani labada aabe aabbaha iyo hooyada marnaba ayaguna kama maqnayaan dhaxalkii mar walba dhaxalka way way gelayaan waa waladu sulbi waladu sulbi sulbigu raggi dumarku dana ha ahaade isaguna waa saas oo kale inankii uu dhalay maydku iyo inantii maydku iyaguna marnaba kama maqnaanaya waman laa yarsu bixaalin alkaan ku joojinay sala allahu waslama wbaaraka calaa maxamed wala alih wasaxbi ajmaciin